alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu joognay aayadda lixdanaad iyo aayadda koob iyo lixdanaad ayaanu laqbaynay laqbadii koowaad macnaha guudna waa tilmaannay nebi muuse calayhi salaam wuxuu sameeyey istisqaa roobdoon inuu ilaahay roob ka bariyey oo inuu ilaahay waraabiyo reer banu israa'iil buu ilaahay uga wa id istasqaa muusa liqowmihi faqul nadrib bicasaaka alxajar waxaa laga qaadanayaa marka roobka la waayo in istisqaa la sameeyo sunnadii nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ka mid bay ahayd oo nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam istisqaa waa sameeyey wakhtiyada qaarkooda roobka la waayey waxaanuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu tukaday salaad salaatul istisqaa la yidhaahdo waanu duceeyey dabeedna roobku isla markiiba waa da'ay sifo kale istisqaaga wuxuu u sameeyey isagoo salaad jumca khudbadaynaya ayaa nin reermihii soo galay dabeedna wuxuu yidhi markaa xoolihii madhe ilaahay noo bari oo roob nooga bari markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma asqina allahuma asqina allahuma asqina riwaayo kalena waxaa ku soo aroortay allahuma akhina allahuma akhina allahuma akhina saddex goor gacmahana saru u qaaday waa rafciyey waana markaa duceeyo ducadaasuu ku duceeyey markaasaa isagoo mimbarkii weli saaran oo khudbaddii aan ka degin aan mimbarkii ka degin oo khudbaddii dhammaynin baa roobkii da'ay markaasaa masjidkii soo darooray markaasaa biyihii daroorta ahaa garhka nebiga calayhi salaatu wasalaam ay sidaa uga daadanayeen oo uga tiftif lahaayeen haakada waa yahay aan laqbada soo marno waxaan yaro tambiihinayaa waxaa laga yaabaa bacdulikhwa xoogaa inuu xoogaa sharcu ka kala lumo ama laqbadu xoogaa ka kala lunto hadalka aynu akhrinayno ee marka waxa weeye mufasirka jalaaldiin asuyuuti yacni marka uu qoray yacni marka ama jalaalaynka yacni markaa sharaxiisa tafsiirkiisa waa waxaa dhici kartaa inay markaa ka kala lumiso laakiin waxaan u tilmaamayaa xoogaa la qabsay u baahan tahay waxaa loo baahan yahay in xoogaa loo sabro waana dhacdaa dadka qaarkood markay ku cusub tahay inay xoogaa ku yara adkaato laakiin marka dambe waa la qabsan doonaan oo waxa weeye markaa waa fahmi doonaan in sha allahu tacaala hadday u sabraan marka waxaa loo baahan yahay taasi inaynay u sababin inuu waxa weeye markaa eh, uu ka tago waa inuu u sabraa wuu la qabsanayaa marka dambena waa u baxayaan inama badan baa markaysaga waxaan yacni tafaasiirtii hore aan dhigi jiray qaarkood yidhi markii noogu horraysay waxaan wax la fahmi karo maaha wuxuu marka akhrinaya laakiin waxa weeye muddo yar dabadeed way la qabsadeen iyagii baaba markii dambe akhriyey marka waxa weeye insha allah waa sahlanaanaysaa waxay u baahan tahay sabir inama alcilmu bitacallum cilmiguna barasho iyo isku kellifaad la ysku kellifo ayuu markaa waxa weeye ku sugnaadaa ma inu marka wax waliba marka la bilaabayo waa adag yihiin laakiin marka loo sabro marka dambe waa sahlanaanayaan marka waxa weeye ha loo sabro yacni hana lagu dadaalo taas iyada marka baraarujin laha qaala allahu tacaala waid istasqa muusa liqowmihi faqul nadrib bicasaaka alxajar waa aayadda lixdanaad ee min suurati albaqara laqbadii koowaad waa marnay laakiin sharaxa markaa hadda jalaalaynka ayaynu markaa akhrinaynaa oo aayaadkiina ay ku dhex jiraan wadkur xus oo sheeg id istasqaa goortuu roobdoon dalbay oo roob weydiistay muusaa muuse ay talaba suqyaa yacnii waraabin uu dalbo ilaahay uga bariyey liqowmihi qowmkiisii waqad cadishuu iyagoo harraaday fi tiihi wakhtiga ay ku sugnaayeen tiiha tiiha waxaa loo jeedaa yacni dayowga markay ku sugnaayeen waa afartankii sane ay dayaysnaayeen ee iska meeraalaysanayeenee geesay u socdaan iyo geesay ka socdaan toonna aynay garanayn tiihu waa kaas weeye waa dayow waa lagu ciqaabay afartankaa sano inay dayaysnaadaan faqulna idrib bicasaaka alxajar faqulnaa waxaanu nidhi baa allah yidhi idrib ku dhufo bicasaaka ushaada ku dhufo muusow alxajara dhagaxa ku dhufo wa huwa aladii fara bisawbih mufasirku wuxuu yidhi wa huwa dhagaxaasi alladii kii weeye fara la cararay bisawbihi maradii muuse kii la cararay weeye khafiifun murabbacun ka ra'si rajul khafiifun waa dhagax khafiifa oo aan weynayn oo murabbacun afar geesood ah afartiisa gees ay isleeg yihiin ka ra'si rajul oo madax nin la mida rukhaamun aw kaddaanun nooca xajarkuna wuxuu ahaa nooca la yidhaha rukhaam waa dhagax jiricsan baa rukhaam la yidhaahdaa aw kaddaam ama dhagax yacni markaa cad oo jilicsan kadaankana bacdii waxay ku kaaftoomin inay yidhahaan waa nawcaan min alaxjaar alghaaliya waa laba noocoo ka mida ah dhagxanta qaaliga ah ka mida ah. calaa kulli xaal laakiin waxay ku fasireen rukhaamku inuu yahay yacni markaa min alxijaarati alrakhwa dhagxanta jilicsan inuu ka mid yahay kadaankana waxay yidhaahdeen waa xajarun abyadu rikhwun waa dhagax markaa cad oo jilicsan weeye adu waa laba nooc oo dhagxanta ka mida fa darabahu waa ku dhuftay fainfajarat way burqatay yacni way dilaacday inshaqat way dilaacday wa saalat waa ka dareereen minhu xaggiisa waxaa ka dareeray dhagaxa xaggiisa isnataa cashrata laba iyo toban caynan ay min caynin oo il ah yacni labiyo toban il oo durdur ah ayaa ka dillaacay bicadadi alasbaat oo markaa qabaa'ishii yacni markaa reer banu israa'iil tiradoodii ah labiyo toban qabiil bay ka koobnaayeen reer banu israa'iil ama labiyo toban lafood bay ahaayeen laf walba il bay cabbaysaa way kala leeyihiin qad calima waa ogaado waa gartay kullu unaasin dad waliba waxaa loo jeedaa qabiil waliba ay sibtin kullu sibtin minhum bay macnuhu dhacayaa qabiil kastoo iyaga ka midii wuxuu gartay mashrabahum ay mawdica shurbihim meeshay ka cabbayaan bay garteen calimadanna waxa weeye waa tii carafa la macno ahayd weeye oo hal mafcuul bay qaadanaysaa licilmi cirfaanin wa danni tuhama tacdiyatun liwaaxidin multazama falaa yashrakuhum fiihi gayruhum la wadaagi maayo ishoodaa cid kale la wadaagi mayso qolo waliba isheeday cabbaysaa isha qoladaasi ay leedahay qolada kale kama cabbayso labiyo tobanka ilood labiyo tobankii lafood ee reer banu israa'iil ahaayeen ayaa kala leh qolo waliba toodii way garanaysaa toodii unbay ka cabbaysaa wa qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuluu cuna washrabuu caba min risqi illaahi arsaaqda ilaahay wax ka mida cuna oo cabba walaa tacfaw ha fasahaadinino ha kharribina fil arlada gudaheeda mufsidiina xaalaa kharibaysaan fil ardi waxaa looga jeedaa un cala alardi arlada korkeeda ha kharibina xaalaa markaa fasahaadinaysaan xaalun mu'akkida waa xaalo adkaynaysa licaamilihaa caamilkeeda adkaynaysa xaalkuna waxa weeye waa tacsaw weeye tacsaw waxay la macno tahay tufsiduu marka xagga lafdiga kalama mid ahee xagga macnahay kala mid tahay oo waa isku macno yacnii afsada iyo marka waxa weeye casiya yacsaa waa isku macno weeye marka walaa tacsaw waxay ka dhigan tahay walaa tufsiduu fi lardi mufsidiin ayay ka dhigan tahay marka waa xaalo caamilkeedii adkaynaysa weeye waxaa muqaabilu ah mu'asiso inay taho macno cusub sheegayso oo xaalku marna mu'asisay noqotaa oo macno cusub bay sheegtaa oo waxaan hadalka hore laga garan ayaa xaaladdu faa'iidaynaysaa yacni markaad tidhaahdo jaa'a zaydun daaxikan ama ra'aytu zaydan daaxikan zayd baan arkay daaxikan xaaluu qoslaayo marka daaxikan hadalka hore lagama fahmin oo lagama garan zayd baan arkay dee daatadii zayd inaad aragtay sheegaysaa daaxikan macno cusub bay faa'iidaynaysaa iyadoo xaal ah mu'asisaa la yidhaahdaa mu'akidana muqaabil bay u tahay waa xaalun mu'akida muxuu u ta'niisiyo mu'akidatun sifada uga dhigay mid mu'annasa ila xaalatun ma odhane xaalun buu yidhi jawaabtu waxay tahay xaalun iyo xaalatun labadaba waa la yidhaahdaa marka iyadoo xaalun la yidhi oo ta'da laga reebay ayaa haddana waxa dhacda in sidii ta'niis loola dhaqmo oo waxa badan ta'niiska la ta'niisinaayo ayaa markaa badan siduu shaacirkiiba uu yidhi waidaa acjabatka xaalun min imri'in fadachu wawaakil amrahu walayaaliya idaa acjabadka hadday ku cajabiso xaalun ta'niiska xagguu ka keenay xaal baa tacdabaha laga reebee mu'anase inay tahay baa markaa loola dhaqmaa shawaahidday ka mid tahay la soo qaato baabulxaal marka laga hadlayana ay culammadu soo arooriyaan marka xaalun mu'akidun hadduu odhan lahaa khata' may noqoteen laakiin mu'akidatun baa sii fiican waidaa acjabadka xaalu min imri'in fadachu wawaakil amrahu walayaaliya xaalun mu'akidatun licaamiliha waa xaalo adkaynaysa caamilkeeda adkaynaysa caamilulxaalka xaalka ku camalfalay ila xaalku waa mansuub nasbadan waxaa camal falaaya caamil caamilkaa keensaday hadda ficil weeyaane ficilkaa waa isku macne marka ficilkaasi macnuhuu sheegay sii adkaynaysa min casiya bikasri lmusallasati casiyaa laga keenoo casiya yacsaa weeye saasaa walaa tacsaw loo yidhi casaaqudheedu waa jirtaa laakiin waxa weeye hadda tan qur'aanka halkan ku timi waa casiya weeye waxaana caddaynaya inay casiye ahayd siduu mufasirku kuu sheegay inay ahayd waxaa ku caddaynaya tafcalu baa lagu keenay mudaaricii markii tafcalu lagu keenay waxaad garanaysaa inaanu ahayn maadigeedu facalo inaanu ahayn waayo caynulkelima inuu markaa maadiga iyo mudaarica labadaba kor dhigmaa ma suuragal aha haddaan marka caynulkelima ama laamulkelima xarfu xalqi aanu ahayn haddana laamulkelima iyo caynulkelima xarfu xalqi ma aha sidaas aawadee waxaa tacayunaysa inay ahayd facila ay ahayd oo casiya iyo acsa ay ahayd min casiya bikasri musallasati afsada ayay la macno tahay halkanuu inoo soo sheego u yidhi dhagaxan markaa layidhi usha ku dhufo waa dhagixii kala cararay muuse marada yacni deliil uma hayno inuu dhagixii yahay waa jiraa dhagax kala cararay muuse kala cararay marada oo muuse wuxuu ahaan jiray sida xadiiska saxiixa ku soo arooray sheegaayo reer banu israa'iil markay maydhmaydhanayaan isagu keligii buu maydhan jiray kaana yakhtasilu waxdahu isagoo keligii ah ayuu maydhan jiray iyaguna markaa iyagoo jamaca intay iska maydhaan bay dharka iskala bixi jireenoo markaasay iska maydhan jireen markaasay dabeedna dacaayadeeyeenoo waxay yidhaahdeen muxuu iska qarinayaa had iyo jeer yaa sheeruu leeyahay bay yidhahdeen bihi aadab sheelaa ku sugan bay yidhahdeen xadiisku saxiixu ku soo arooray bukhaari iyo muslim markaa sheelaa ku sugan bay yidhaahdeen markaa way dacaayadeeyeen haddii kale muxuu iska qarinayaa bay yidhahdeen muu markaa yacni innagoo arkayna intuu dharka la baxo muu iska maydha bay yidhaahdeen maalintii dambaa keligii isagoo maydhanaya ayaa muuse intuu dharkii la baxo dhagax saaray ayuu is yidhi maydho dhagaxii baa maradii la cararay nebi maxamed baa ka warramay calayhi salaatu wasalaam xadiiskuna saxiixu ku sugan yahay dabeedna markaa waa daba cararay dhagaxii sawbii xajaru sawbii xajaru ya yacni waxa weeye markaa dhagaxii uu la hadlayo ila ficilkii dadka markaa oo kaleu sameeyey oo waa kan maradii la cararaye waa u yeedho waa la hadlay sawbii xajaru isagoo le daba ordayey siduu dhagaxii u daba ordaayey ayaa jamac reer banu israa'iil oo meel fadhiya ayuu dhagaxii ag fadhiisto markaa maradiina dhigay dabeedna markaasuu maradii qaato maradiisii buu xidhay waxay arkeen inuu yahay min axsani innaasi khalqan aanu wax ceeba lahayn ayay arkeen maradii intuu gashaday ayuu ushiisa qaato dhagixii buu la dhacay oo markaa lix goor ama toddoba goor ayuu markaa ka jaray dhagaxii marka qisada noocaasa nebiga ka warramay calayhi salaatu wasalaam markaa dhagax waa dhagaxa noocaas ah marka inuu kaa yahay kan la yidhi ku dhufo usha yacni daliil uma hayno daliil taas yadaa uma hayno inuu dhagaxa yahay aayaddana waxaa laynoogu sheegay dhagaxa ku dhufaa lagu yidhi alxajara yacni marka xajar machuuda inuu yahay waa aqbali karaa jinsal xajari in loo jeedana waa marka aqbali karaa calaa kulli xaal dhagaxii buu ku dhuftay dabeedna ilahaasaa ka soo burqaday yacnii sida eh, biyaha lagu siiyey waa si marka waxa weeye marka mucjize ah khawaariqulcaadaad ah caadaadkii dilaacinaya aan loo baran yacni waxa weeye markaa muusena caddaynaysa nebinimadiisa marka caddaynaysa markuu allah yidhi kuluu washrabuu min risqi illaah waxaa ku sugan imtinaan ilaahay u manno sheeganayo iyo ibaaxo u bannaynaya ku sugan waxaa kaloo ku sugan walaa tacsaw fi lardi mufsidiin in ifsaadka loo diidaayo macaasidiiyo dembiyada loo diidaayo waayo macsi kastoo arlada lagu sameeyaa waa kharibaad arlada la kharibay weeye allah waxau yidhi waid qultum yaa muusaa lan nasbira calaa tacaamin waaxid wadkuruu waxaa xustaan oo sheegtaan id qultum goortaad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira kuma sabrayno calaa طacaamin waaxidin cunto keliya ku sabri mayno ay nawcin minhu nooc cuntada ka mida oo qura kuma sabrayno mar walba isagaannu cunaynee wax la bedbeddelaannu doonaynaayo marba noocaannu cunno ayaannu rabnaa wa huwa noocaasi almannu waasalwa almannu waa manniga waa malab cireed waa shay macaan ama malabkaba ka macaan oo cirka uga soo daadanayo dhirta korkooda ugu daadanaya oo ay dabeedna ka guranayaan iyo wasalwa iyo hilib shimbiraad culamada qaarna waxay ku sheegaan nooc gaara oo shimbiraha ka mid a oo marka waxa weeye ama muungaabta la yidhaahdo ama mid markaa shabbahaysa inay tahay fadcu lanaa rabbaka noo bari rabbiga yukhrij lana haddaad noo barido wuu noo soo bixin yukhrij waa jawaabu talab weeye ama shardi muqadara ayay jawaab u tahay yukhrij lana waa noo soo bixin haddaad noo barido shay-an waxbuu noo soo saari oo mima tunbitu alardu waxay arladu soo saarto ka mida oo min baqlihaa yacnii baqalkeeda ahaatay min lilbayaan bayaan bay u sugnaatay minta bayaaniyada ahi waxa weeye waa ism mawsuul iyo sadrusilhiisii meesheeda lagu bedeli karo macnuhuna sax noqon karo carabi ahaan taasaa markaa waxaw in ay tahay marka mima tunbitu alardu aladii huwa baqluha saasoo kale ka dhigan tahay min baqliha oo baqligeeda ahaatay waa waxa arlada ka soo baxee khudrawaadka ah ama cagaaran waxa weeye ama salar ha noqoto ama ashyaa kale oo la midaba ha noqotee ee markaa dhulka markaa aan sare uga kicin oo jirid lahayn kuwaasaa baqli la yidhahda waa ismu jinsi wa qisaa'iha iyo bocorkeeda ahaatay ama qajaarkeeda ahaatay labadaba waa lagu fasiraa wa fuumiha iyo toonteeda ahaatay waxaa kaloo lagu fasiraa iyo sarreenkeeda ahaatay waana sida mufasirku ku fasiraayo wa fuumiha iyo fuumkeeda ahaatay bimacnaa xindatiha yacni sarreenkeeda ahaatay laakiin waxay loo badiyaa in toonta looga jeedo basashiina waa la socotaa waata isla halkan lagu sheegaayo waxaana la sheegay cabdullahi ibn mascuud wa fuumiha inuu akhrin jiray marka taasina qiraa'adaasna waa qiraa'atu tafsiir bay leeyihiin wa cadasiha iyo cadaskeeda ahaatay cadaska waa la yaqaanaa suuqyadana waa yaallaa wa basaliha iyo basasheeda ahaatay qaala lahum muusaa wuxuu iyaga ku yidhi muusaa atastabdiluuna miyaa bedelanaysaan alladii kii huwa adnaa isagu hooseeyo liitay ay akhasu liitay biladii huwa khayrun kii isagu markaa khayrka badnaa ismu tafdiil baa looga jeedaa kii khayrka badnaa bimacnaa kii sharafta badnaa ashrafu kii sharafta badnaa miyaa ku bedelanaysaan oo ka sharafta badan ka tegaysaan kalliitana qaadanaysaan istibdaalka marka la sheegaayo labada shay ka laga tegaayo sida ishtiraag oo kale ka laga tegaayaa ba'da la geliyaa biladii huwa khayrun ay ata'khuduunahu badalah ma waxaa qaadanaysaan beddelkiisa waalhamsatu hamsaduna lilinkaari inkaar bay u dhacaysaa oo kaannahu in la leeyahay markaa sidaa ha yeelina oo kalliita ha ku beddelanina kii wanaagsanaa oo ka wanaagsan intaa ka tagtaan kaliitaha ha dooranina faabow waa diideen an yarjicuu inay noqdaan bay diideen oo dalabkaa ka noqdaan fadaca allaha tacaala allah buu u baryey nebi muuse u baryaayo calayhi asalaam faqaala tacaala allah wuxuu yidhi ihbituu dega ay inziluu dega misran beled dega misran min alamsaar beled beledada ka mida dega ama misran masarta macruufka a ah dega oo maxaa loo hadda masarka macruufkaa looga jeedo maxaa looga dhigi waayey maa laa looga dhigi waaye sida qur'aanka mawdic kaleba ay ugu soo aroortay udkhuluu misra in shaa allah waxaa looga dhigi waaye weji jiro weeyaane yacni khifada ku sugana saddex xaraf ay ka koobantao xarafka dhexana reeban yahay daraaddeed baa loo sarfiyey ayaa loo sarfiyey oo in la sarfiyay inaan la sarfin labaduba waa jaaza wajaazo weeye sida hindun loo yidhaahdo iyo dicdun loo yidhaahdo ihbituu dega misran yacni beled beledada ka mida dega ama masarta macruufkaaba dega fa inna lakum waxaa idiin sugnaaday fiihi maa sa'altum gudihiisa waxaa idinku sugnaaday kaa markaa talabteen ood yacni weydiisanayseen ay alladii sa'altumuuh oo min annabaati yacni markaa nabaata waxyaalaha soo baxa ah duribat waxaa laga yeelay jucilat laga yeelay ay suyirat calayhim korkooda addillatu dulli baa laga yeelay addullu waalhawaan yacni dulli iyo liidashaa laga yeelay waalmaskanatu miskiinnimaa laga yeelay waxaa loo jeedaa yacni markaa faqri baa laga yeelay ay aharulfaqri raadkii faqrigaa laga yeelo min asukuuni waxaa laga soo qaatay xasiloonida waayo miskiinku waa qaliilu xaraka ya miskiin waxaa laga keenay min asukuun ya qofku hadduu adduunyo hayso waa boodbood badan yahayoo waa xarako badan yaho waa safar badan yaho waa dhaqdhaqaaq badan yahay ya yacni adduunyada iska leh laakiin hadduu miskiin yahay waa qaliilu xaraka waa iska dhaqdhaqaaq yar yahayoo waxaa laga yaabaa dee masjidka inuu iska fadhiyaa dhici karta ama maqaaxida iska fadhiyo ama guriga iska fadhiyo waa qaliilu xarakoo sukuunkaa laga keenay faqiirna waxaa laga keenay fiqaaru dahri baa markaysagaa kaannahu inuu jaban yaho kale weeye ruux dhabarka ka jaban ma isdhaqaajin karaa faqiir bimacnaa mafquur yacni maqsuuru fiqaari dahri asalka halkaasaa laga soo qaato waxaa ku jirta nooc isticaara baa ku jirta laakiin waxaa laga tilmaamayaa baahidii darnayd baa laga tilmaamaya marka waxaa laga shabahayaa xagga markaysaga yacnii sida dhaqdhaqaaq yaraantiisa inuu la mid yahay kaannahu ruux dhabarka ka jaban oo kale ay asarulfaqri oo min asukuuni baa laga keenay hmm. min asukuuni waalkhizyi oo xasilooni iyo markaa dulli ah fahiya laazimatun lahum laazim bay yaga la tahay yacni waa mid laazimaysaan ka fuqaynin yuhuuddu si kastoo ay u xoolo badan yihiin haddana faqri baa korkooda laga yeelay see faqri looga yeelay adduunyada kuwa ugu xoolaha badani waa yuhuud ya culammadu waxay yidhaahdeen yuhuudiga adduunyada ugu xoolaha badan haddii adduunyadoo dhal gacanta loo gelin lahaa xagga qalbigu faqiir ka yahay laysa alghinaa can kasrati alcarab inama alghinaa hina nafs haninimadu ma aha yacni hayntu inay fara badantaho qofku xoolo badan hayso taa haninimo lama yidhaahdo waa qaniinimada nafta naftu inay hodan tahay oo qanaaco leedahay taasaa qaniinimadu tahay saasoo kale faqriguna u yahay iyo maskanadu yacni markaa maskanatulqalbi xagga qalbiga inuu miskiin iyo faqiir ka yahay xagga qalbigay caydh ka yihiin yuhuudiga ugu xoolaha badan li wuxuu ka baqayaa inuu gaajo u dhinto ayuu ka baqaya gaajo inuu u dhinto ayuu ka baqaya marka laazim bay la tahay dulliga iyo marka waxaa faqriguba wa in kaanuu akhniyaa haba ahaadaan qaar hodanno ahoo qaniyo ahe yacni markaa laazim baa la yahay markaysaga haddana faqrigu luzuuma dirhami almadruubi lisikatihi dirhamka la garaacay oo lacagnimo loo sameeyey siduu u laazimaayo yacni lisikatihi yacni garaaciisaas u laazimaayo lacagnimadaas uu marka iska yahay ou sidaa noqonaayo marka la garaaco asarkaasi uu sidaa ugu sugnaanayo oo aan uga fuqayn daraahimtu waxay ka samaysnaan jirtay yacni fidday ka samaysnaan jirtay dee marka la garaaco sidaa lacagnimo loo sameeyo weligeedba sidii buu ahaanaya in laga bedelo dib loo garaaco la burburiye mooyaane sidaasoo kale ayaa markaa yacni markaa faqrigu u laazimaya wa baauu waa noqdeen rajacuu waa noqdeen biqadabin cadho xaalay ku dheehan yihiin bay noqdeen cadhadaasoo min allaahi xagga allaah ka ahaatay daalika kaas ay darbu walghadabu madkuurkaa la soo sheegay oo garaaca iyo cadhadaba ah biannahum wuxuu ku dhacay sababta inay iyagu ay bisababi annahum kaanuu yakfuruuna inay ahaan jireen qaar ka gaalooba yacni aawadeed bay markaa ugu dhacay biaayaati illaahi aayadaha ilaahay qaar ka gaalooba inay ahaan jireen aawadeed ayaa cadhadaa iyo markaa dulli in korkooda laga yeelay lagu garaacayba yacni laga yeelay markaa yacni dulli korkooda laga yeelayba taasay ku dhacday wa inay ahaan jireen qaar laaya annabiyiina nebiyada laaya nebiyada dee horay u dileen maxaa haddaa yaqtuluuna loo yidhi waa xikaayat lxaali almaadiya xaaladii tagtay baa laga xikaayoonayaa sidii wax hadda jooga baa looga xikaayoonaya waxaa laga tilmaamayaa inay qasadkii weli sidii ugu jiraan oo nebi maxamedna hadday awoodi kari lahaayeen inay dilaan inay dili lahaayeen ayna iskuba dayeenba inay dilaan caadadu waa saas ka zakariya wa yaxya nebiyaday dileen waxaa ka mid mida sida zakariya iyo yaxya ayaa ka mida bikayri ilxaqi xaqdarro xaalay ku dheehan yihiin bay dileen ay dulman nebi kastoo la dilo xaqdarraa lagu dila haddaa bikayrilxaqi maxaa loo raaciyey marba hadday tahay markaa nebi kastoo la dilo in xaqdarro lagu dilay bikayrilxaqi maxaa loogu daray bikayrilxaqi waxaa loogu daray yaga laftoodu markay dilayeen waa garanayeen xaqdarro inay ku dilayaan marka waxaa loogu daray yacni marka tashniic lagu sii fool xumaynayo la tilmaamayo inayna iyaga laftoodu isu qabin inay xaq arrinkaa ku samaynayaan ay dulman xaalay daalimiinihim bay dileen ay dilayeen daalika kaas madkuurkaa la soo sheegay madkuurku muxuu noqonayaa ismu ishaaruhu madkuur buu ku dhici ka la soo sheegay kaa la soo sheegayna hoosta wuxuu ka yahay kufriga aayaadka laga kufrinaayo iyo nebiyalaynta hoosta labuu ka yahay laakiin marka hore muxuu ishaaradu ku dhici mushaarku wuxuu noqonayaa yacni almadkuuru kaa la soo sheegay oo kufriga aayaadka laga kufrinayo iyo nebiyalaynta ahi bimaa casow ay bisababi cisyaanihim waxay ku dhacday cisyaankooda daraaddii wa kaanuu yactaduun ay wactidaa'ihim iyo xadgudubkoodii daraaddii ama wa kownihim yactaduun iyo ahaanshooday ahaayeen qaar xadgudba ay ahaayeen yatajaawazuuna alxadda fi lmacaasi xadkay ka tallaabi jireen macaasida gudahooda wa kararahu wuxuu sidaa ugu celceliyey lita'kiidi adkaynuu adkaynaayo daraaddeed oo takriir bay ka dhigan tahay taasna tawkiid baa looga jeedaa ta'kiid iyo tawkiid iyo taakiid intaba waa la yidhaahdaa watawkiidu afsax tawkiid baana fasaaxo badan liwuruudihi fi lqur'aan qur'aanka inuu ku soo arooray daraaddeed walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha waxaa laynoo sheegayaa macaasida ay markaa samayn jireen iyo xadgudubka ay samayn jireen inuu u sababay gaalnimada waa halkay culammadu ka qaateen almacaasi bariidu lkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada oo haddii marka waxa weeye yacni macaasida la caadaysto qofka yukhshaa calayhi lkufru gaalnima looga baqaa inuu gaalnimo ku dambeeyo allah waxau idhi ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey waladiina iyo kuwii haaduu yuhuudiyoobay waannasaaraa iyo nasaarada kiristaanka waasaabi'iina iyo kuwii saabi'iinta ahaa oo diinkoodii hore ka baxay oo diin kale qaatay man aamana billaahi ku kastoo rumeeyey ilaahay walyowmi alaakhiri maalinta dambe aan maalini ka dambayn waa qiyaamada iyadana rumeeyey wa camila sameeyey saalixan camal wanaagsan sameeyey camalan saalixan falahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajarkoodaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayuu ugu sugnaaday walaa khawfun calayhim cabsiino korkooda kuma sugna oo ma baqayaan walaa hum yaxzanuuna qaar murugoonayoo tiiraanyoonayana ma aha allah wuxuu inoo sheegayaa mu'miniinta iyo yuhuudda iyo nasaarada iyo saabi'iinta dhammaan ciddii iimaan la timaada iyo camal saalixa oo sidaa ku dhimataa in ajarkooda iyo sawaabkooda allah agtiisa ay ku leeyihiin oo allah ka ajar siinaayo aynay baqayn markay dadku baqayaan aynay murugoonayn markay dadku murugoonayaan waaladiina haaduu waxaa loo jeedaa yuhuudda yahuud xaggee laga keena magaca yuhuud yahuud magaca culamada qaarkood waxay yidhahaan waxaa laga soo qaatay yacni haada yahuudu baa laga soo qaatay haada yahiiduna way yidhaahdaan innaa hudnaa ilayk ay innaa tubna ilayk xaggaagaan u soo noqonnay ay rajacnaa ilayk marka taasaa laga soo qaatay waa la yidhi weji labaad waxaa la yidhi yahuuda oo awlaadu yacquub ka mida oo akbaru awlaadi yacquub abaa magaca loogu daray sidaana waa la yidhi calaa kulli xaal magacu sababu tasmiyuhu si kastaba ha ahaadee iyaga ayaa la yidhaahdaa yahuud la yidhaahdaa haaduuna iyagaa looga jeedaa annasaara waa kiristaanka annasaara xaggee laga soo qaatay qarye markaysagaa la odhan jiray nasraana ayay degeen baa layihi laga soo qaato tasmiyadu ka timi ama meel naasiro la yidhaahdo ayaa loo nisbeeyeyna waa la yidhi oo markaa magacooda laga keenay maya nusradii man ansaarii ila allaah ayaa laga keenayna waa la yidhi taasna waa sababu tasmiiha weeye assaabi'iin waa saba'a weeye marka waxaa saabi' loodhan jiray kii diin ka baxo diin kala gala saabi' baa loodhan jiray diinku u baxay ha noqdo shirki ama ha noqdo tawxiid sidaas aawadeed bay gaaladu waxay odhan jireen muxammadun saabi muxamed waa saabi waayo diinkii qownkiisu ka baxay oo cibaadatlawsaan ah tawxiid buu u baxay allah keliya hala caabudo ah muxammadun saabi bay odhan jireen saas aawoodee xadiiska saxiixa waata ku soo aroortay qoladii reer bani jadiima ee khaalid ciidan watay markuu la kulmay waxay is yidhaahdeen waxaad tidhaahdaan waannu islaamnay may hagaajin inay yidhaahdaan oo may garan aslamnaa aslamnaa inay yidhaahdaane waxay yidhahdaan saba'naa saba'naa saabi'iin baanu noqonnay saabi'iin waxay u jeedeen yacni diintii mushrikiinta waa ka baxnoo tawxiid baan u baxnay u jeedeen laakiin lafdigay yidhahdeen muxuu yahay xadiidka saxiixa saba'naa saba'naa dee khaalid wuxuu u qaatay inaynay islaamin dabeedna waa laayey faqatalahum fawadaahum annabiyu sala allahu alayh wasalam min cindih nabigaa diyadoodii bixiyey islaamnimana loo ictibaariyey xadiiskaasi saxiixuu ku sugan yahy culammadu waxay dhahaan saabi'iintu waxay u qaybsamaan saabi'iin mushrikiin ah iyo saabi'iin muwaxidiin ah bay u qaybsamaan bay yidhahdeen mawdican wuxuu markaa jalaaldiin asuyuudi ku fasirayaa waa taa'ifa min alyahuud aw taa'ifa min annasaara ama waa koox yuhuudda ka mida ama waa koox nasaare ka mida jalaaldiin almaxallina waa shiikhiisiiye isagu wuxuu ku fasiray taaifa yuhuudda ka mida culamada qaarkood waxay dhahen waa qolo kawaakibta caabudi jirtay calaa kulli xaal say doontaa ha ahaatee yacnii kooxaha dhammaantood lama odhan marka waxa weeye waa la wada ajar siinayaa maxaa lagu soo xidhay man aamana billaahi walyowmi alaakhir wa camila saalixan intaa dhammaantood kuwii mu'miniin noqda oo iimaan iyo camal saalixa la yimaado ku dhinta oo yuhuudigu hadduu soo islaamo oo iimaan iyo camal saalixa la yimaado oo nasraaniga soo islaamo iimaan iyo camal saalixa la yimaado oo saabi soo islaamo oo iimaan iyo camal saalixa la yimaado sidaana ku dhinto waxa weeye waxay wada helayaan ajar iyo jannay wada helayaan naarna waa ka badbaadayaan cabsiino korkooda kuma sugnaa mana murugoonayaan casriga aynu joognaa waa casrulfitan waxaa soo baxay dad odhanaaya cidda aakhiro badbaadaysaa ma ahoo keliya cidda mu'miniinta ah ee yuhuudda iyo nasaaradana ciddii aan marka waxaweye dadka dhibaatayn waa badbaadayaan qaar sidaa yidhi baa soo baxay nebiyadii hore ciddii rumaysee raacday wakhtigoodaasna ku qumanaatay diinkii lagu soo dejiyey iyo shareecadii lagu soo dejiyey nebiyada waa badbaadayaan ha yeeshee markii nebi maxamed la soo diray dabadeed risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ciddii ay gaadho nebi maxamed maqashay hadday nebi maxamed rumayn weydo raaci weydo walow haba tidhaahdo kitaab horaan ku camalfalayaaye ma badbaadayso jannana ma gelayse naar bay gelaysaa yacnii ciddii markaa nebi maxamed ka gaalowdaa waxay noqonaysaa kufaar iyo gaalo gaalada kale la xukuma sida gaalada kale naarta u gelayaanoo ugu waarayaan bay naarta u gelayaanoo ugu waarayaan lamana odhan ina aladiina aamanuu waladiina haaduu waalnasaara waasaabi'iina falahum ajruhum lama odhan ee maxaa lagu daray man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa camila saalixa marka ciddii iimaan iyo camal saalixa la timaada min ayi daa'ifatin kaan kooxdu doonaba ha ahaado qoladuu doonaba ha ahaado qoladuu doona ha ka soo jeedo sidaana ku dhinta iimaanka iyo camalkaa saalixa ajarkiisuu leeyahay naarna waa ka badbaadaya cabsina korkiisa ma ahaan murugana yacni markaa lama kulmayso oo ma nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadih laa yasmacu bii axadu min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ila dakhala annaar xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxaan ku dhaartay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay oo allah ahe ima maqlo axad ummaddan ka mida oo yahuudi ah ama nasraani ah ima maqlo dabeedna ma dhinto isagoo aan rumaynkii layla soo diray ilaa dakhala annaar inuu naarta gala mooyaane yacni ku kasta oo maqlay risaaladayda ayuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam oo ah in rumaynay sidaa ku dhintaa waa ahlu oo naartu gelaya ahlu kitaabka qaarkood baa waxay yidhaahdeen muxammed inuu rasuul ahaa waa jirtaa laakiin wuxuu ahaa rasuulun ilacarabi khaasa rasuul carab u gaara buu ahaa ee dadkoo dhan looma soo dirin risaaladiisu nama khusayso laakiin rasuul inuu yahay waa rumaysanna qowlkoodu waa baatil waana hadal isburinaya oo iska hor imanaya butlaankiisuna waa iska cad yahay waayo marba hadday qireen rasuul ilaahay inuu yahay risaaladiisu inay caam tahayna inay qiraan waajib bay ku ahayd waayo rasuul been ma sheego qur'aanka lagu soo rogayna waxa uu sheegayaa risaaladiisu inay caam tahay tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamiintao dhan buu markaa inuu u digo loogu soo dejiyey kitaabka qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaad tidhaahdaa dadow waxaanahay rasuulkii ilaahay laysoo kiin diray idilkiin iyo dhammaantiin saas aawoodee risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa risaala caama wa kaana anabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caamma waatuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa bukhaariiyo muslim ay soo wariyeen nebiga nebiyadii hore ka midii wuxuu ahaan jiray mid qowmkiisa gaar ahaan loogu soo diro aniga dadkoo dhan baa lay soo diray baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed baa nebigu waraaqihiisa u diraayey oo u dirayay ruum iyo kisra iyo waxa markaa miqawqas ilaa masar yacni xaggaa waxa weeye heraqlu u diray iyo ruum wuxuu u diray xaggaa kisra yacni faris buu u diray iyo markaysa markaa boqorkoodii ayuu u diray yacni dhammaan waa ugu yeedhay aslim taslam isagoo ku odhanaaya islaam waad nabadgelaysaa haddaad islaamtee marka risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa risaala caama qur'aankiiyo xadiiskumuna waa sheegayaan marka hadday qireen inuu rasuul ilaahay yahay waxay ku khasban yihiin inay qiraan in risaaladiisuna caam tahay oo taa waa ku been sheegaya inay yidhaahdaan dee ka mari mayso waayo rasuul been ma sheego rasuul been ma sheego saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen cidda ahlukitaabkee sidaa aaminsani hadday yidhaahdaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah kuma islaamayo qadarkaa ilaa uu qiro risaalada nebi maxamed inay caam tahay oo khalqigoo dhanba loo soo diray hadduu qoladaa ka mid yahay culammada shaaficiyada qaarkoodna waa naskareeyeen qayrkoodna waa sheegeen baqawi kitaabkiisa tahdiibkuu ku sheegayaa waana fiqi calaa madhabi shaaficiya u qoran dhowaan waa la daabacay waana mujalladaat xaafid ibnu xajar naqligiisa hadalkiisa wuxuu ku soo naqlinayaa yacni fatxulbaariga hadalka baqawi ou saas yadaa tilmaamaayo nawaawi iyo kayrkiina waa sheegeen ahlucilmi badan baa sheegay marka waxa weeye qofka markaa aaminsan maxamed rasuul waa yahay laakiin carab keliya loo soo diray ilaa uu qiro risaaladiisu inay caam tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qiro sidaa kuma islaamaayo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah waa inuu qiraa in risaaladiisu ay tahay risaala caama oo khalqi o dhan loo soo diray yacnii insi iyo jin oo dhan loo soo diray allah waxa uu yidhi ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey bilambiyaai min qablu nebiyadii yacni markaa horreeyey rumeeyey waladiina iyo kuwii haaduu yuhuudiyoobay ay hum alyahuud waa yahuudda waannasaara iyo kiristaanka waalsaabi'iina iyo saabi'iinta daa'ifatun min alyahuud aw annasaara waa koox yuhuud ah ama koox kiristaan ah man aamana ku kastoo rumeeya ama man aamana kii rumeeya mawsuul inaad u laqbayso ama shardiya u laqbayso oo shardiya haddaad u laqbayso garannay mawsuul haddii loo laqbeeyo maxaa falahum loo yidhi waxaa loo odhanayaa jawaazan baa loo yidhi oo shabaha shardiga ay leedahay oo cumuumka ay faa'iidaynayso daraaddeed baa markaysa markaa jumlada khabariyada ah faada marna la geliyaa marna laga daayaa marka mawsuul laga khabraayo man aamana kii rumeeya oo ku kastoo rumeeya minhum iyaga ka mida minhum wuxuu u keenay raabit inay noqoto oo ay ku rabdiso yacni markaa xagga hore ina aladiina aamanuu iyo kuwa ka dambeeya si ay ugu xidho oo waxay u baahan tahay yacni markaa in raabit bay u baahan tahay raabituha alcumuumu walidmaaru wasmu ishaaratin kada takraaru laakiin hadda waxaa lagu kaaftoomi karaa cumuumka manta ku sugan baa la odhan karaa isagaa rabdinaya oo ay soo gudagelayaan marka daruuri ma aha taqdiirku laakiin waa weji saa'iqa man aamana kii rumeeya ee minhum iyaga ka mida kuwaa la soo sheegay billaahi allah rumeeya walyowmi alaakhir iyo maalinta dambe ee qiyaamada rumeeya fii zamani nebiyina wakhtiga nebigeenna calayhi salaatu wasalaam yacni nebigeenni la soo diray wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeyo bishariicatihi shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku camalfala oo camal wanaagsan la yimaada falahum ajruhum ajarkoodii baa u sugnaaday ay sawaabu acmaalihim camalladooda ajarkii laga siin lahaa ee sawaabka ahaa baa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisu ugu sugnaaday darafka cinda istiqraarku inuu yani ku camalfalayo istiqraar ku tacalluqo waa weji oo la yidhahdo falahum waxaa ajruhum ajarkoodii cinda rabbihim rabbigood agtiisu ugu sugnaaday wejiga kale bannaani waxay tahay in markaa la yidhaahdo kaa'inan ama haabitan cinda rabbihim oo ajarka laga xaalaynaayo ajarkoodii baa u sugnaaday xaal ajarkaasi ahaaday kaa'inan cinda rabbihim ama haabitan cinda rabbihim rabbigood agtiisa mid ku sugan wejiga horaa si fiican walaa khawfun calayhim cabsigii korkooda may ahaan walaa hum yaxzanuuna iyagu ma aha qaar murugoonaaya ma aha ruuciya waxaa la ilaaliyey fii damiiri aamana damiirka aamana iyo wa camila lafda man lafdiga man baa muraacaad lagu sameeyo la ilaaliyo man lafdigeedu waa mufrad macnaheeduna waa jamacoo cumuum buu faaiideynaya marka damaa'irta loo celinaayo mar waa la ifraadiyaa biictibaari lafdi waxaa loo ifraadiyaa xagga lafdiga iyadoo laga eegaayo mufradnimada marna waa la jamciyaa biictibaari lmacnaa iyadoo macnaha laga eegaayo ayaa la jamciyaa marka waxa weeye aamana yacni ay huwa huwadaasi waxay u noqonaysaa manka wa camila huwa mankay u noqonaysaa marka biictibaari lafdi baa damiirka loo ifraadiyey loo keliyey wa fii maa bacdahu macnaahu waxa ka dambeeyana waxa markaa la ilaaliyo muraacaati lagu sameeyey yacni damiirka macnihiisa oo jamacnimada faa'iidaynaya saas aawadeed baa loo yidhi falahum ajruhum falahu ajruhu lama odhan falahu ajruhu cinda rabbihi walaa khawfun calayhi yacni markaasaa lama odhan inta damo dhan jamciyaa laga dhigay waa biictibaari almacnaa baa loo jamciye mid walba damiirku wuxuu u noqonayaa un manka biictibaari lafdi ifraad marna biictibaari lmacnaa jamac buu ugu noqonaya allah waxa uu yidhi waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fawqakum utuur ay wadkuruu waxaa xustaan id akhadnaa goortaanu qaadnay miihaaqakum ballankiinni aanu qaadnay wa rafacnaa aanu kor yeellay fawqakum korkiinnana atuura buurta tuur aanu kor yeellay korkiinna aanu sare u qaadnay buurta tuur inta la fujiyey baa korkooda sare yani markaa korkooda la qabtay buurta markaasaa buurtii soo laalaadaa yaa waxayana aynay arkayn cabsi baa markaa u timi ay qaa'iliina xaalaanu odhanayno ayaannu markaa buurta idinkor qabannay ama wa qulnaa lakum waxaannu idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum ay alladii kii aataynaakumuuhu aanu idin siinay qaata oo kitaabka ah biquwatin xoog ku qaata waxaa loo jeedaa karti iyo dadaal ku qaata wadkuruu xusa maa fiihi waxaa kitaabka ku suganna xusoo yacni ictiqaadan wa camalan u xusa inaa caqiidaysaan kuna camal fashaan lacallakum tattaquun si allah uga baqataan u xusa uma tawallaytum intaa dabadeed waa jeesateen min bacdi daalika yacnii miisaaqaa dabadeed ayaa jeesateen oo ballankii ka jeesateen falowlaa fadlullaahi galladda ilaahay haddaynay ahaan lahayn calaykum korkiinna uu ku galladaystay wa raxmatuhu iyo naxariistiisu mid jirta haddaynay ahaan lahayn la kuntum waxaa noqon lahaydeen ay la sirtum min alkhaasiriina kuwa khasaare guuldarraystay ama nafahooda khasaareeyey ayaa ka mid noqon lahaydeen walaqad calimtum allah baan ku dhaartay xaqiiqe waa garanayseen aladiina kuwii ictadaw xadgudbay minkum xaalay idinka idinka mid yihiin xadgudbay fi sabti maalinta sabtida gudaheeda xadgudbay oo markii layidhi ha ugaadhsanin oo shaqaha ha qabannina yagu shaqadii xeelad ku sameeyey fa qulnaa lahum yagii waxaannu ku nidhi kuunuu noqda qiradatan daayeerra noqda daayeerradaasoo khaasi'iina dullaysan noqda ama khaasi'iina ay mubcadiina la fogeeyey noqda fa jacalnaaha waannu ka yeellay cuquubada nakaalan mid dadka ka reebayso u diidaysa inay waxaasoo kale dib ula yimaadaan limaa bayna yadayha wixii horteed ahaaday wixii yacnii la zaman ahaa baa loo jeeday wakhtigoodoo kale markaa joogay oo ummada ah iyo wamaa khalfaha wixii dabadeed ahaaday ummadihii ka dambeeyey si ay ugu noqoto markaysaa cibro ku qaadasho iyo wax markaa wax u diidaya oo ka sajrinaayo xumaantii wa mawcidatan iyo waana si ay ugu noqoto lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanayana waana ugu noqoto allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii reer banu israa'iil laga qaaday miisaaq ballan adag baa laga qaaday miisaaqana ballanka la adkeeyaa la yidhaahdaa ballankaa markii laga qaadaayey buurta tuuru saynaa baa la fujiyey saraa loo qaaday korkoodaa la qabtay buurtii iyadoo buurtu ka sarraysa oo korkooda ay soo laalaado iyaguna hoosteeda ay ku sugan yihiin ayaa la yidhi khuduu maa aataynaakum biquwa yaa sidaa lagu yidhi ballankana laga qaaday waa si ay ugu cibro qaataan waa si ay ciqaabta uga baqaan waa si arrinkaasi markaa ugu noqdo yacni markaa waano weyn ugu noqdo khuduu maa aataynaakum biquwa yacnii kaanu idin siinay waxaa ku qaadataan si karti iyo dadaal le ku qaata waxa ku suganna xusa oo ku camalfaloo ku dhaqma qawlan wa ficlan wa ictiqaadan si aad rabbi uga baqataan ballankaa waa qaadeen kadib markii dambe waa ka jeesteen taacadii oo waa khilaafeen allah markaa galladdiisa iyo naxariistiisu haddaynay ahaan lahayn mid ku sugan oo allah markaa e, yacni u naxariistay haddaynay jiri lahayn oo allah u naxariistay oo galladiisa iyo naxariistiisu korkooda inay ku sugan tahay haddaynay jiri lahayn oo allah u naxariisan waxa weeye way guuldarraysan lahayn oo waa khasaari lahayn ya laakiin waxa weeye allah baa markaa u naxariistay mar dambe haddana laga toobad aqbala yacnii inta markaa waxa weeye ay xumaantii ku dhaceen oo taacadii diideen oo ciraadkii la yimaadeen ayaa haddana mar dambe towbaddii la waafajiyey cadaabkiina laga dibdhigay waxaa kaloo allah xasuusinaya niman reer banu israa'iil iyaguna ka mida oo maalinta sabtida xadgudbay qisadooda waxaa laga warramay suuratu alacraaf waxaa lagu yidhi maalintaa sabtida wax shaqaaha qabanina ha ugaadhsanina kadib baa waxa dhacday waa la imtixaanay waxaa lagu imtixaanay niman ugaadhsaday ahaayeenoo markaa badda kalluunka kala soo baxa kalluunkii baa ku yaraaday maalmihii kale aan sabtida ahayn maalintii sabtidana waa lagu imtixaanayaaye wuxuu noqday kalluunkii mid markaa ceeryoon ah oo sidaa isu dul saaran oo fara badan maalinta sabtida maalmaha kalena wuxuu noqday wedhiidh mid yar qaliil buu noqday halkiibay waxay sameeyeen xeelad waxay sameeyeen maalintii sabtida ka horraysay ayay godad qodeen gacamay u sameeyeen gacamadaasi markaa badda ayay markaa waxaweyaan yani yani gaadhsiisan yihiin baddu markay soo butaacdo bay gacmada biyuhu soo raacayaan dabeedna markaa waxawe kalluunku wuxuu soo gelayaa godadkii buu soo gelaya dadna waa ku hadhaya shabakadana waaba dhigteenba qaarkood maalinta sabtida kalema baxaan maalinta axadday kala baxayaan waxay leeyihin sabtii maan ugaadhsan laakiin dabinkooda wax wax u galeen waxay ahayd maalintii sabtida yaa waxay noqotay xeelad inay sameeyaan ay xaaraantii ku bannaysanayaan xeeladda xaaraanta lagu xalaashanayaa iyaduna waa xaaraanoo ma bannaana yani xaaraanta xeeladda lagu bannaysanaya waxay noqonaysaa iyaduna mid xaaraan aan bannaanayn bay noqonaysaa laa tartakibuu maxaarim allahi biadna alxiyal waata xadiis lagu soo wariyey sanadkiisa maqaal ku jiro culammada qaarkoodna ay taxsiiniyeen yacnii maxaarimta ilaahay ha foolina yacni ha la imanina oo xeelado markaa waxa weeye xeeladaha ugu yaryarha markaa kula imanina yacni tab inaad ku samaysaan xaaraantii aad ku bannaysanaysaan laakiin xadiis saxiixa ku sugan baa jira oo tilmaamaya markii loo diiday shaxmiga wa cala aladiina haaduu xaramna kula dii dufrin wa min albaqri walghanami xaramna calayhim shuxuumahuma ila maa xamalat duhuuruhuma aw ilxawaaya aw ma khtalata bicadm dalika jazaynaahum bibagyihim wa ina lasaadiquun yacnii baruurtii wax badan oo ka mida laga xarrimay dabeed marka maxay sameeyeen baruurtiibay waxay sameeyeen way shiileen markay shiileen subag baa ka baxay baruurihii may cunin subaggiina waxba kumay darsan way shiileen wadag buu noqday magicii baa isbedelay shaxmi waa iska beddelo wadag buu noqday yacni waa subag xaydha xaydhii bay deedna iibiyeen waa iib geeyeen waa laga iibsaday lacag baa laga siistay lacagtii bay dadna cuneen ya jamaluuha fabaacuuha yani marka hore wax waa dhalaaliyeen markay subag noqotayna waa ii geeyeen dabeedna marka waxa weeye markaa lacagtii bay cuneen marka waxyaalaha marka waxa yacni cuquubaadka ay ku mutaysteen bay ka mid ahay marka waxaa laga dhigay calaa kulli xaal nimankan daayaraa laga dhigay faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin daayarre noqdaa waxaa kaloo ay culammadu sheegeen in qaarkoodna doofaara laga dhigay aasaarta qaar waxaa lagu soo wariyey in la yidhi dhallinyaradiina daa'iraa laga dhigay odayaashiina doofaaraa laga dhigay laakiin aayadda waxaa laynoo sheegay un yani markaa daayaraa laynoo sheegay culamada qaarna waxay yidhahdeen qaar kale ayaa laga dhigay doofaarada laga dhigay marka daayarada hadda joogaa iyo doofaarada joogaa ma kuwii ay farac ka yihiin jawaabtu waxay tahay maya kuwii farac kama aha waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa sheegay oo yidhi waxa weeye ilaahay duul marka waxa weeye ma ma doorin oo suuradoodii wax kale kama dhigin sida daayeere iyo wax la mid ah oo dabeedna fayajcala lahum duriyatan wa naslan oo dabeed marka waxa tafsiir uu yeelo wa ina alqiraadata waalkhanaasiira kaanuu qabla dalik iyo doofaaraduna horeba waa u jireen xadiiska saxiixa ayaa tilmaamaya haddii la yidhahdo sababta xadiis kale jiro oo uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummad ummadaha ka mida ayaa maski lagu sameeyey walaa uraaha ila alfa'ru isaga laftiis saxiixa ku sugan yahi ummad eh, reer banu israa'iil ka mida maski lagu sameeyey oo la dooriyey walaa uraaha ila alfa'r una malayn maaya buu yidhi inay jiirka tahay mooyaane wax kale u malayn maayo xadiiskuna muslim buu ku sugan yahi waa fi saxiix miyadaan arkin caanaha geela inaynay cabbayna caanaha markaysa adhiga ay cabbayso waxaa la odhanayaa taa nebigu si jasmiya uma sheegin waxaanay ahayd oo lagu xambaarayaa intii aan la ogaysininay ahayd danni baanu ku sheegay wala uraahaa ay wala adunnuhaa baa macnuhu u dhacaya u malayn maayo marka waxa weeye taasi ma aha mid waxa weeye markaa ijtihaad uu ku yidhi weeyaane taasi marka mid waxyi marka loogu sheegay ma ahayn ee miduu ijtihaad yacni ku yidhi bay ahayd iyo danni ku yidhi laakiin markii dambe la ogeysiyey waa ka caddeeyey yacni ummad la dooriyo maskhi lagu sameeyey inaanu tafyiir ilaahay u yeelin ee waxaweeye markaa inta la dooriyo oo waxaa kale laga dhigo ayaa marka waxa weeye wax yar markay joogaan oo dad ku cibro qaataan oo khabarkoodu shaaci noqdo ayaa dabeedna markaa la halaagayo markaysaa markaa baaba'an allah waxau yidhi waid akhadnaa miihaaqakum ay wadkuruu xusa oo sheega id akhadnaa goortaannu qaadnay miihaaqakum ballankiinnii cahdakum ballankiinnii bilcamali aan idinkula ballannay bilcamali bima fi tawraa camalfalka lagu camalfalaayo waxa towraad ku sugan aan idinkula ballannay wa rafacnaa fawqakum atuur ay waqad rafacnaa fawqakum atuur waxaanu miisaaqiin iyo ballankiina idinka qaadnay walxaal qad rafacnaa xaqiiqe aanu kor yeellay fawqakum korkiinna atuura buurta tuur la yidhaahdo aljabala iqtalacnaahu waa fujinnay min aslihi asalkeedii baanu ka fujinnay waxaa damiirka mudakar looga dhigay aljabal baa fi lugati alcarab waxay ku tahay mudakar wala muanas mudakar yacnii afka soomaaliga buur waxay ku tahay dhadig lafdigeedaa dhadiga laakiin lugada carbeed waxay ku tahay mudakar saas qur-aanka mar kastoo laynoogu sheegaayo mudakarnima laynoogu sheegaa mudakarnimo ayaa laynoogu sheegaa maxaa ka mid a ah? low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu mise lara'aytaha la ra'aytahu jabalkaa la sheegaya mugta low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mise khaashicatan khaashican mutasadican dhammaan waxaa laga dhigay mudakar maarta walaakin indur ila aljabali fain istaqara mise fain istaqarat fain istaqara makaanahu mise makaanaha kulaha waa mudakar hada jabalu uxud yuxibunaa xadiiska saxiixa wa nuxibbuhu tuxibunaa ma odhan u fiirsan waayahay aljabala iqtalacnaahu waa fujinnay jabalka buurta min aslihi asalkiisaanu ka soo fujinnay calaykum yacnii korkiinna ayaannu markaa u qaadnay yacnii waxa weeye lamaa abaytum qabuulaha markaad diiddeen inaad aqbashaan yacni cahdiga iyo miisaaqa inaad aqbashaan markaad diiddeen ayaannu buurtii soo fujinno idinkor qabannay wa qulnaa waxaannu nidhi khuduu maa aataynaakum qaata maa aataynaakum kii aanu idin siinay ay alladii aataynaakumuuhu biquwatin karti iyo xoog ku qaata ay bijiddin waijtihaad dadaal iyo karti ku qaata jiddi iyo ijtihaad waa isku macno waa bikasri iljiim aljiddu huwa alijtihaad bijiddin waijtihaad yani dadaal ku qaata waxaa loo jeedaa karti iyo dadaal ku qaata wadkuruu xusa maa fiihi waxa ku guda suganna xusa maxaa ku xustaan bilcamali bih camalfalka ku camalfashaan lacallakum tattaquun si allah uga baqataan annaara naarta isaga ilaalisaan aw ilmacaasiya ama macaasida isaga ilaalisaan attaqwa min alwiqaaya wey oo tattaquun dee waqaa yaqii bay ahayd soo maa markaasaa waxa weeye la yidhi waxa weeye ittaqaa yani saas marka waxa la yidhi marka waxa weeye waa min alwiqaaya uma tawallaytum intaa dabeed waa jeesateen acradtum waa jeesateen min bacdi dalika ay min bacdi dalika almiisaaq ballankaa dabadii can iaacati aacada ka jeesateen falowlaa fadlullaahi galladda ilaahay haddaynay ahaan lahayn calaykum korkiinna ku galladaystay wa raxmatu iyo naxariistiisu lakum idinka idin naxariistay oo bitawbati towbadda idinku naxariistay aw ta'khiiri alcadaabi ama cadaabka inuu idinka dib dhigay idinku naxariistay haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn la kuntum min alkhaasiriin kuwa khasaare guuldarraystaan noqon lahaydeen alhaalikiina halaagsame walaqad calimtum aladiina actadaw minkum fi sabti allah baan ku dhaartay xaqiiqe eh waa garanaysaan laamku waa laamu qasam waa laam dhaareed weeye waxaa la yahay muwaia liqasam muwaia lijawaab alqasam dhaar markaa waxa weeye jawaabteed ayuu goga dhigayaa wallaamu fii la afcalanna aw laqad aw la in ilqasamu qablu yuctaqad laamka la in iyo laqad iyo la afcalanna ku sugan yacni dhaar baa horteed la ictiqaadiyaa walaqad calimtum ay wallaahi laqad calimtum xaqiiqe waa ogtihiinoo waa garateen caraftum waa garateen aladiina kuwii ictadow xadgudbay tajaawazu lxadda xadka ka tallaabay minkum yani xadkii macaasida iyo dembiyaday ka tallaabeen minkum idinka idinka mid ahaaday ama xaala idinka idinka mid ahaadeen fi sabti maalin sabti gudaheed xadgudbay waxay ku xadgudbeen bisaydi samak kalluunka inay ugaadhsadaan waqad nahaynahum canhu waa ka reebnay wahum ahlu aylah meesha aylan la yidhaahdo waa kuwii u ehelkahayo deganaa faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu qiradatan noqda daayeero noqda khaasi'iina dullaysan ama khaasi'iina la fogeeyey ay mubcadiina la fogeeyey khasa'a waa dullooba iyo yacnii khasa'tulkalba eygii baan zajriyo fogeeyey labadaba waa loo isticmaalaa laazim iyo mutacadday labadaba leedahay waa dulloobay iyo waa waa eriyey labadaba waa loo isticmaala fa kaanuuha dabeedna way noqdeen markaa daayaradii bay noqdeen wa halakuu bacda alaaati ayaam waana halaagsameenoo waa dhinteen saddex maalmood dabadeed saddex maalmood dabadeed waa dhinteen fa jacalnaaha waa ka yeelnay ay tilka alcuquubata ciqaabta waxaanu ka yeelnay nakaalan wax lagu cibro qaato oo dadka ka reebaya in ficilkaasoo kale lala yimaado nakaalka waxaa loo isticmaalaa yacni waxa weeye shayga markaa maanica ay wax diidayaa la yidhahdaa saas aawadeed nukuul waata la yidhaahdo dhaarta markuu waxaw mudda calayhigu nukuulka ka sameeyo dhaartii buu markaa diiday oo kadib dhacay oo hi dhaaran maayo dhaartii markii lagu yeeshay nukuul baa la yidhahdaa marka nakaal yani waxa waa cuquubo ka sajrinaysa oo ka reebaysa ficilkaasoo kale in lala yimaado cibratan waxaa lagu cibro qaato maanicatan diidaysa min irtikaabi misli maa camiluu waxay sameeyeen oo kale in lala yimaado yani u diidaysa limaa bayna yadayha wixii ka horreeyey wixii horteeda ahaaday oo ummada ah yacni markaa u diidaysa inay ficilkaasoo kale la yimaadaan looma jeedo wixii horteeda ahaaday wixii zaman ahaan ka horreeyey ee wakhti ka horreeyey noolaa oo ma suuragal aha cuquubo wakhti ka dambaysay dhacdo iyagu aynay noolayn inay zajri iyo maanic u noqoto iyo waxay ku cibro qaataan laakiin waxaa loo jeedaa limaa bayna yadayha kuwii la wakhtiga ahaa iyaga markaysaga la zamanka ahaabaa laga tilmaamaya wamaa khalfahana umamka ka dambeeyaa looga jeeda limaa bayna yadayha kuwii hortooda ahaaday waxaa loo jeedaa kuwii hareerahooda ku sugnaaday ee la zamanka ahaa ee la wakhtiga ahaa oo ummadaha wamaa khalfaha iyo wixii ka dambeeyey ay alumam alatii fii zamaaniha ummadihii la wakhtiga ahaa ee zamankoodoo kale joogay aw bacdaha ama ka dambeeyoo zaman ka dambeeyey joogay waayo kuwaasaa suuragal inay ku cibro qaataanoo ay zajri u noqoto wa mawcidatan iyo waanan uga yeelay lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya allah allah ka baqanaaya wakhusuu khusuu bidikri waxaa loogu soo gaar yeelay sheegista la sheegayo muttaqiinta lianna lmuntaficuuna biha maxaa yeelay yaga ayaa ku intifaacaya yacni markaa mawcidada bikhilaafi hayrihim dadka kale kuma intifaacayaan mawcidada kuma intifaacayaan kaannahum mawcido aynay u ahayn maadaamay ku intifaaci waayeen waid qaala muusa liqawmihi ay wadkuruu waxaa xustaan id qaala goortuu yidhi muusa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ina allaha allah ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu baqara ay bian tadbaxuu baqara inaad sac gowracdaan buu idin amrayaa qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhidunaa miyaad naga yeelanaysaa muusow huzuwan ay mahzuwan bina qaar lagu dheeldheelo miyaad naga dhiganaysaa miyaad nagu dheeldheelaysa qaala wuxuu ihi muuse acuudu billaahi allah baan magan galay an akuuna inaan noqdaan ka magan galay min aljaahiliina kuwa wax magaratada ah oo sharciga tabliiqiisa marka dadka la gaadhsiinayo ku dheeldheelaya inaan ka mid noqdo allah baan ka magan galay qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbak noo bari rabbiga yubayin lana haddaad noo barido waa noo caddayn lanaa annaga maa hii maxay tahay marka waxawe sacani sacan maxay tahay qaala wuxuu yidhi nabi muuse calayhi asalaam innahu allah yaquulu waxa uu odhanayaa innaha baqaratun sac weeye allah wuxuu leeyahay oo uu yidhi innahaa baqaratu innahaa saca laydin amray inaad gowracdaan baqaratun sac weeye sacaasoo laa faaridun mid gabowday aan ahayn mid gabowday oo da'deedii goysay aan ahayn walaa bikrun mid yar oo qaalin yara ah aan ahayn cawaanun bayna daalik cawaanun waa mid dhexdhexaad ah bayna daalika labadaa dhexdooday u dhaxaysaa tii gabowday iyo ta yar ee qaalinta ah aa labadaasay u dhaxaysaa fafcaluu sameeya maa tu'maruun wixii laydin amray sameeyo fuliya qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo bari yubayin lanaa ha noo caddeeyo haddaad noo barido ilaahay yubayin lanaa wuu noo caddayn maa lawnuhaa muxuu midabkeedu ahaada waa midabkee weeyaan sacaas qaala wuxuu yidhi muuse innahu allah yaquulu waxa uu odhanayaa yacni wuxuu yidhi innahaa saca laydin amray inaad gowracdaan baqaratun sac weeye sacaasoo safraa u cawlan sac cawlan weeye faaqicun lownuha midabkeeduna cawllaantiisu aada u daran yahay aad iyo aada u cawlan tasuru nnaadiriin taasoo yacni farax gelinaysaa dadka eegaaya farax gelinaysa oo quruxdeeda ay la dhacayaan qaaluu haddana waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil udcu lanaa rabbaka muusow rabbigaa noo bari yubayin lanaa haddaad noo barido wuu noo caddayn maa hii maxay tahay markaa sacani inna albaqara yacni lo'dii tashaabaha calayna way isaga kaaya ee kaatay oo gowracno garan mayno wa innaa annagu in shaa allaahu hadduu ilaahay doono la muhtaduuna waa hanuunaynaa qaala wuxuu uhi muuse innahu a ina allaha allah yaquulu wuxuu odhanayaa yacni wuxuu yidhi innahaa saca laydin amre inaad gowracdaan baqaratun sac weeye sacaasoo laa daluulun mid waxa weeye shaqo lagu dulleeyey aan ahayn taa daluulka ahoo tusiirul arda arlada markaa fasha mid arlada lagu falo dee aan ahayn camal mid lagu dulleeyey maaha oo tusiru larda arlada yani falaysa tusiru larda waxay sifo ka tahay daluulka walaa tasqi lxarfa mid beerta waraabisana ma ah musallamatun waa mid ceeboo dhan ka nabad gashay laashiyata fiiha yacni wax midabkeeda midab kaloo taraxayaana oo ku dhex jiraana ma jiro qaaluu waxay yidhaahdeen alaana ji'ta bilxaq haddadan ayaad xaq waadixa oo cad la timi ay bilxaqi lwaadix sifadii baa xadfan sida uu markan u sheegay siduu markii hore u sheegayay dee isku mid bay ahayd oo mid walba xaq bay ahay tii hore xaqnimada inay ka nafinayaan ma ahe waxay u jeedaan xaq waadix aanu fahanno haddaad noo sheegtay bilxaqi alwaadix marka alwaadixo sifadii ah baa xadfan fadabaxuuha waa gowraceen wamaa kaaduu kumay dhowaanin yafcaluuna inay saas sameeyaanna kumay dhowaan inay saas sameeyaanna kumay dhowaan nimanka reer banu israa'iil waxaa dhacday nin baa la dilay ninkii baa la garan waayey cidda dishay waxaana dilay markaa waxa weeye nimaan dad lahayn buu ahaa xoolana leh qaraabadii ugu dhoweyd ee dhaxli lahayd oo ilmaadeeradii ahaa ayaa dilay waxayna dedejisanayaan dhaxalka deedna waa la garan waayo cidda dishay halkii baa la yidhi markaa waxa weeye dee nebiga u tago nebiga ha la ysula tago isaga markaysaga ha la su'aalo waxyibaa soo degay waxaa lagu yidhi sac gowraca sacana waxaa markaa looga jeeday hilibka saca wax ka mida ayaa lagu dhufanayaa ninka la dilay dabeedna ninkii baa noolaanaya wuxuu sheegayaa ciddii dishay yada lafteeda mucjizo nebi ah ya yacni sac la gowracay oo la qalay hilibkiisii wax ka midoo lasoo jaraa lagu dhufanayaa qof eh, yacni la dilay oo dhintay markaasuu dabeedna qofkii soo noolaanayaa waa mucjizo nebiyada lafteeda sacii bay dabeedna warwareegeenoo marba dee markaa ay su'aal ka keenaan markii ugu horraysay sac gowraca la yidhi mutlaq buu iska ahaa sac kastay soo qabtaan waa ugu su-aal kastay keenaanba tashadaduu fashuddida calayhim way isku adkeeyeen waa lagu sii adkeeyaa way isku adkeeyeen waa lagu sii adkeeyaa mar kastay aal keenaanba shuruudo cusub baa loo sii dhigaa waxaa laga qaadanayaa dee mutlaqa itlaaqiisa in loogu camal falo ya markii lagu yidhi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara allah wuxuu idin amrayaa sacina gowracdaan aya baqara baa gowracaasi ku asaxayay laakiin markay su'aal ka soo celiyeen waxaa loo shardiyey waa inaanu markaa sac gaboobay ahayn mid qaalin oo yarna aanu ahayn labada ka dhaxeeya waa inuu yahay sidaa yeelo fuliya sidaa haddana hadday ku fulin lahaayeen midabka doonaan bay gowrici kar lahayn yacni waxa weye ama ha cawlaado ama ha casaado ama ha madoobaado ama ha caddaado yacni aya lown ayuu ku asaxay wuxuu kale ku asaxaya mid foofta inay tahay iyo mid lagu shaqeeya inay tahay mid walba ku asaxaya markay su'aal ka soo celiyeen waxaa loo sii shartiyey midab gaar ah innahaa baqaratun safraa'u faaqicu lownuha tasuru nnaadiriin weliba waa inay tahay mid qurux badan oo cawlan oo aad u cawlan dadka eegayana kaga farxinayso oo ay la dhacayaan yacnii xusnigeeda iyo quruxdeeda waa shardiyo kale yaa haddana su-aal bay ka soo celiyeen waxay yidhahdeen lodii baa isaga kaaya ekaatay ya midaan muqallaba garanayno wa innaa in shaa allahu la muhtaduun markaas saddexaad bay waxay ku dareen istisnaadii in shaa allahu waa hanuuni doonaa bay yidhahdeen aahaarta salafka waxaa ka soo aroortay inay yidhaahdeen haddaynay in shaa allahu odhan lahayn weligood kumay hanuuneen taasna waxay ku tusinaysaa barakada in shaa allahu ay leedahay ayay ku tusinaysaa markaasaa loo sheegay yacni sifadan baa loo sheegay innaha baqaratun laa daluulun tuhiiru alarda walaa tasqi alxarfa musallamatun laa shiyata fiiha ila waxay yidhahdeen wa in shaa allahu lamuhtaduuna way ku hanuunayeen markaas hadday noo caddaatay yidhahdeen oo xaq waadixoo bayin noo ah aad la timi xaq ha ahaatee madmadow baa naga jiro nooma caddayn ya waxaa laga qaadanayaa inaan sharciga laysku adkayn ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ila halaba diintu waa mid yusri iyo sahlanaansho u saaxiib ah diintana qof iskuma adkeeyo inay ka qaali noqoto mooyaane halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk